الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التصميع والتحميد والتأمين أداكني باب بيان التصميع oo taxmiidi tasmiica iyo taxmiidka balbaabkiisii weeyo tasmiic iyo taxmiidku halkan waaba qowlkan dee imaamku u odhanaya samica allahu liman xamida iyo qowlkan isaguna xalayna aynu soo aragnay ee bal maamuumki iyo imaamkiiba way wada odhanayaane allahuma rabbana laka الحمد taas baa tasmiican iyo taxmiidkan yahay iyo wata'miini aamintii marka faatixada la dhameeyo ee waxa weeyaan salaada dhexdeeda aamiin laba odhanayay taas buu baabkeedii bal umuurihii kuba tacalluqsanaayo fadligoodu kaba mid yahay ayuu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عlى maliki can sumayi can abi صاlح can abi hurayrata ana rasuula الlahi slى الlahu عalayhi waslama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sanadku kolley ninkaa sumayii un baan filaya caawa cusube eh, laakiin waa inagu soo noqnoqon doonaa waanan dadkii atbaacu taabiciintii buu kaa mid yahay walow uu dee raggaa atbaacu taabiciintii sida maalikiya waa kan u sheeko waa ka wenyeyba dabaqadoodiio oo saxaabadii yaryarayd waa la soo gaa mee taabiciintii yaryarayd buu la waqti ahaa saxaabadii wax waa soo gaadhe waanu aragun kale boqol iyo soddonkii hijrada qudayd meel la idhaayo oo halka makiya madiina udhexaysa nimanka xaruuriyada la odhanaya ama khawaarijda ay ku dileen inta kale se waa raggan soo aragnay wuxuu yihi marka abu hurayra rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa qaala idaa qaala alimaamu imaamku marka uu yidhaaho samica allahu liman xamidahu taa uu yidhaaho faquluu idinkuna waxaad tidhaahdeen dadkii ku daba tukanayayow allaahuma rabbanaa laka alxamdu dhaha saa dhaha fa fainahu shaniye man waafaqa ruuxa uu waafaqo qowluhu qowlkiisaas uu bal matalan odhanayo dee inay malaa'igtiina waabay salaadihii waatanoo way inala wadaagsanayaanoo ama kuwa inala jooga ha noqdeen ama kuwa samooyinka ku sugan sida alfaada inooguba dambeeyahaba noqdeene iyaguna waa taasoo camalkan khayrkay inagala qeyb gelayaanoo way odhanayaan tan bay odhanayaan marka qowlkiisu ruuxa uu waafaqo qowlalmalaa'ikati malaa'igta qowlkeeda uu waafaqo malaa'igtao iyaduna allahuma rabbana laka alxamdu odhanaysa ruuxa uu waafaqo dee qowl ahaan waa ku waafaqayaayo sida ay u yidhaaheen buu iyaguna u odhanaya waa qowlkii zamankiina waa ku waafaqayaayo waqti buu la yidhi waktiga ay yidhaaheen uun gafira lahu waa loo dhaafaa ruuxaas maa taqadama wixii horeeyey ee min dembihi dembigiisa dembigiisii hore ayaa loo dhaafaya waa fadli aada iyo aada u weyn taasba wey <clears throat> bal kolley xadiidkii abu muuse alashcariye xalay casharku inoogu bilaabmayna waabaynu soo marnay fadligan weyne halkan inooguma sugan baan kaa kuba sugnayn iyada taas aan inooguba sugnayn xagga marka la eego samic allahu liman xamidahna kolley ilaahay waa maqlay ciddii ku xamdiday waxay culimmadu kuba fasireen uun oo imaka halkan macnaa maqalkani inuu yahay waa ajiibay oo ilaahay waa aqbalayaa weeye uu ka aqbalayaa ciddii ku xamdiday waanu ajiibayaa ducadiisa waanu ka sawaabinayaa ka ajri siinayaa oo imika samcigan ayaa wuxuu yaalaa meeshii ijaabada ilaahay waa aqbal ruuxa ku xamdiyey uu ka aqbalayaayo uu ajiibayaa weeyaano sida xadiidkii alfaadihiisa ayay kaba mid ahayde waa allahuma in acuudu bika min cilmi laa yanfac maxaa dee daruqdiisa qaarkood wa min ducaa'in laa yusmac baa ku jiray duco aan la maqlayntu macnaa waa duco aan la ajiibahayn aan la aqbalahayn ayaan ilaahu kaa magangelayaaba haddaba ruuxa isagu ilaahay ku xamdiyey isagoo waxa weeyaan a sawaabkiisa iyo ajrigiisa u bambaxayo doonaya ilaahayna subxaana watacaala waa ajiibaya oo waa ka waa maqlaya uu ajiibaya weeye taa allahuma rabbana laka alxamduna koley xalayna ama habeenadii dhaweydna waan soo aragnay inaan nidhi halkan wowna way dhacdaa allahuma rabbana walaka alxamdu laka alxamdu labada riwaayaba way inoo sugan yihiin wowgu haba badnaado in welibana riwaayaadka qaarkood allahuma iyadoonay laba socon haba dhacdo allahuma badunaha ka badnaato kuwa kale waxaan leenahay waa umuuro wada jaa-isa ah sidaan horeba soo marray ama xaggan qowlkiisu ruuxu waafaqo qowlka malaa'igta bal culimmada qaarkood baa waxay kaba dhigeen oy ku tegeen waxaan malaa'igtii laguba waafaqayaa xagga qowlkan inuu yahay sifada qowlkaasi leeyahay oo dee qowlkoodu iyagu waa qowl khushuuc iyo ikhlaas iyo qalbi xaadira ay kuba odhanayaan weeyaanoo markaa sifadii ruuxa ku waafaqa isagoo ilaahay daraaddii ulaba yimi u khaalis yeelaya khaashica qalbigiisu xaadir yoonu qafla agtooda inay kuma sugnee aan haafilba ahayn ruuxa yidhaahaa ilaahay dembigiisaasuu dhaafaya taas waana aamintana waa sida laguma fasiray laakiin barhkood baa yidhi se culimmadu waxay raajax yeelaan dee lafdiga daahirka xadiiskuna yahay waafaqitaanka halkani inuu yahay almuwaafaqatu fi lqowli wazamaan weeye odhahdii baa lagu waafaqayaa mar baa lala odhanaya dee waa lagu waafaqayaa hadda odhaahdi si ay u yidhaaheen baa loo odhanaya zamankiina waa lagu waafaqayaayo waqtigii ay yidhaaheen baa lala odhanayaa dee taas haddaba waa xaggii zamankii iyo qowlkii xagga dembigan la dhaafayo daahirka xadiidku waa dembigiisiba si guud in loo dhaafayo e laakiin dee horeynu usoo marnay oynu weyse iyo salaada bilowgeediiba ugu soo marnay salaadahan shanta ah iyo weysada iyo rabadaan soomkeeda iyo bal bal markaa bal waxa weeyaan jumcadan la tukanayo iyo marka adaabteedii la ilaaliyo iyo umuurahaas oo dhan inay wixii dhexdooda dhacay ee dembi sakiira ah ilaahay ku dhaafayo ida اjtunibat اlkabaa'ir ma lam tuksha اlkabaa'ir ma lam tu'ta اlkabaa'ir intuba xadiidka alfaadihiisay kaba mid ahay marka culimaduna kolley walow daahirka xadiidku tan yahay kuwa horeynu soo maray ku qaydaan meelahan oo dhan oo waxay ka dhigaan dunuubta acmaasha caynkana lagu dhaafayo dembigii sagiirada ahaa ama kabiiradii iyada toobu u baahanaya fadliga ilaahay waa waasacba dee haddaanu ruuxu wax sagiiroo lagaba dhaafo lahayna bal dee waaba la rajaynaya ilaahay inuu wax kale kagaba dhaafo ee laakiin dee axaadiidaasaynu hore usoo marnay ee kuwo kalena waabay dambeeyaan kuwaasaa keenay taqyiidkan fa inahu man waafaqa qowluhu qowl lmalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min denbi dembigiisii horea loo dhaafaya <clears throat> intan baa tasmiic iyo taxmiidkii baabka kaga ur kaga sugan inta dambe inoo dambeysoo dhami aamiintii weeyo de haddaan meel isku yar taagnay inta kale waa xadiid keliya iyo ama de waa mawduuc keliyay tahay o sidaa daraaddeed kolley waan wadi doonaa intii aan karayno on israacin doonaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna <clears throat> yعqub yعnي بn cabdالرحمن عan سhayl عan أbيه عan أbي هurayرaةa عan النaبiي صلى الlه عليه وسلم bmacnaa xadiiثi sumayin xadiidkan sumaye inumaka kaba soo baxnay ayaa ee isaguna dee abu صالح can abi هurayrata ayuu ahaa ayaa waxa iyaduna isagoo kala wariyey un سhayl بن abi صالح oo abihi abu صالح kaba warinaya waa kaan kaba soo baxno imaka kaasoo kale xadaثna yaحya بن yaحyى qال qarأت عlى malik عan iبn شihاab عan سacيid بn المصyب وأbي سلمة بn cabdالرحمن أنahma أخbaraahu عan abi هurayrata oo iبن شihaab baa wuxuu ka wada warinayaa xadiidka labadan faqiih ee caalim ee taabiciintii aimadoodii kamid ah saciid iyo abu salama labadoodna xadiidka waxay ka wada warinayaan abu hurayra anahuma akhbaraahu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi idaa amana alimaamu imaamku markuu aamiin yidhaaho faaminuu idinkuna aamiin dhaha dadkii ku daba tukanaya oo aamiin dhaha fainahu shaniye man waafaqa ruuxu waafaqo ta'miinuhu ta'miinkiisaasi waa aamiintaa uu odhanaya ta'miin almalaa'ikati malaa'igtoo iyadna waktigaa aamiin odhanaysa kii uu waafaqo waana si imakaan xadiidkii hore kagaba soo baxnayo dee qowlkii iyo zamankii muwaafaqadani ay tahay oo wakti buu lawa markaa aamin yidhi aamiin buu la wakti la yidhi gufira lahu waa loo dhaafayaa maa taqadama min dembihi dembigiisii horeeyey waa xadiidkii aynu kaba soo baxnay uuna halkii dee in samica allahu liman xamida allahuma rabbana laka alxamdu fadligaas ee usoo arooray fadligaa mid lamida usoo aroorayna aamintan khaasatan salaada dhexdeeda markaa faatixada la dhameeyo waxa weeyaan imaam iyo markaa ma'muum iyo mde markaa munfaridkuna waa la xukmi uun ee ay aamiin odhanayaan baa fadligaasi uba yimi waana fadli waqti yaro dee markaa kulfo iyo camalkani mashaqo ma laha waa camal fudud ajrigiisna aada u wen yahay ee tahay in loo baraarugo oo laba ilaaliyo ibnulmunayir baa wuxuu yidhaha xikmadda kuba sugan dee kolley labadoodana way noo shamlinaysaa xagga ah muwaafaqadan qowlka iyo zamanka aan nidhi malaa'igtii baa lagu waafaqayaa taaba aan raajax yeelay waxa weeye ruuxii ma'muumka waa inuu marka leeyahay zaman buu ku waafaqayaa ruux baraarugsan uu noqdo oon dee isagii ka qafloomin waqtigan la odhanayo waayo wakti bay leedahay waktigaa imaamkuba aamin u odhanaya ayaa la aaminsanayaa oo bal markaa uula yimaado wadiifadan ama aamiinta ama dee rabbanaa laka alxamdudan waktigeedii iyo meesheedii uulaba yimaado waayo dee malaaigta agteeda waxaana diyaar bay u tahay waqtigeedii bay odhanaysaa imaamkiina way waafaqaysaa agtooda wax qaflo oo ku sugani maba jirto oo markaa macnuu waxa weeye ruuxan waafaqaya waa ruuxa mutayaqidka baraarugsan umuurtan la socda dee waqtigeediina bal markaa odhanayaba weeye dee fadliguna waa fadliga aada iyo aada u weyn marka waxaynu casharkii xalay ku soo marnay iyo mid kaba horreeyeyba caawana waxaan kaba arki doonaa إذا قال القارئ غayr المqضوب عaليهم ولا الضاليna amin dhaha ama imaamku markuu taa yidhaaho taa inoogumay sugnayn imaamku inuu aamin odrhanayo ee marka uu halkaas soo gaadho idinku haddaad dadkii ku daba tukanayay tiin aamin dhaha inoogu sugnayd xadiidka maxaa inoogu sugan de waana ti aan xalayba sii sheegaynay ee imaamkiina aamin buu odhanayaayo waa tan imaamku markuu aamin yidhaaho idinkuna aamin dhaha laakiin arrin kale kaloon xalay dee soo sheegno in imakana ku celaynaa way jirtaa jirtaaye fa'dan haddaan nidhaaho tacqiib bay keenaysaa daahirka xadiisku wuxuu noqonayaaba marka imaamka aamiintiisa aan maqallo dabadeede uu aamiin yidhaaho inaguna inaan aamiin odhanayno laakiin waxaan yidhi xadiidkan iyo ka aynu xalay soo marray caawano mid lamida aan arki doonno haddii ala idhaaho ayaynu isu geynaynaan iskuba fasiraynaayo marka halkan waxa madluubkii waxa weeye in lala wadaagsado oo markaa u isagoo aamiintiisii waqti ahaan lagu waafaqo dee sida malaa'igtiina loo waafaqo isagay kuba waafaqayaanoo maaha in laga dambeeyo waa lala xidhiidhsanaya waa lagula sinaanayaayo xadiidkan markaa macnihiisu wuxuu noqon sidaan kaa kale ugu fasiray ama kaa horaynu soo maray waa marka uu doono inuu aamin yidhaah faatixadii buu dhameeyey waaba yar neefsaday aamiin buu odhanaya waktigaa uu isaguna aamin odhanayo idinkuna aamin dhaha si muwaafaqadana ay u dhacdo qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi kaana rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaaha aamiin buu odhan jiray oo macnaa rasuulka ilaahay isagoo imaamkii dadkana ah siiqadan inay lafdiga markuu aamin yidhaaha aamiin dhaha ayaa lafdiga hore uu haayo rasuulka ilaahay qowlkiisii lainoogu soo noqliye si uu aaminsan jiray baa tan ah waa siiqadan dee iyadoo waa kelimadu waa taa madka leh miimtuna shado ma laha waayo haddii la shado macnihii baaba isbedelaya waana ismu ficil oo macnuhu waxa weeyaan ay culimadu kuba fasireen inuu duco yahay oo aamiintu waa allahuma stajib lana weeye ilaahw naga aqbal weeye macnaha aamiin ilaahw nagaba aqbalba weeye taasoo kan haddaba taasuu odhan jiray iبن shihab waa nin taabiciya horta bukhaarina sanun buu kuba wariyey xadiidka sanadkiisu inoogu sugnaayo horta jaanibkan waa mutasila mucallaq ma aha siday barhkood sheegteen sanadku waa xidhiidhsan yahay laakiin dee maanta waa mursal oo isagu waa taabici ee صaxaabi ma aha rasuulka ilaahay lamuu kulmin saasuu odhan jiray kol hadduu yidhi aanu ciddii uu kaba maqlayna inoo sheegin mursal taabici bay noqonaysaa laakiin maxaa jira dee axaadiid kala duwan baa rasuulka ilaahay inuu aamin odhan jiru sidan u odhan jiray inoogu timi waxaa kaga mid ah xadiid dee waxa weeyaan abu hurayre xadiidkii ah nasaa iyo kayrkiina ay wariyeenba habeenka bisanka soo hadlaynayna aan soo yar taabtay oon ka soo yar adigu xoogaa yar malaa ka ishaaray oo ah dee markaa uu dadka tukanaya abu hurayra inuu bismi illaahi araxmaan araxiim buu aqriyayey faatixadana waa aqriyayey markaasuu aamiin odhanayey markuu dhammeeyana wuxuu odhanaya salaadii aniga marka la eego sidaan u tukaday rasuulkii ilaahay salaadiisii idinku shabah badan oo macnaa dee si uu tukan jiray ayuun baaban idiin tukiyey xagga salaada iyo sida loo tukado anaa rasuulka ilaahay idinku eg ama idinku shabah badan buu odhanayay oo siiqadan baa kuwa soo aroorta oo inoo korye inoo xoogeynaysa lafdigan mursalka ah bal markaa taawen xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbarnي يuنس عن بن شهاaب qال أخbarnي بن المصيب وأbو سلمة بن عبدالرحمن أن أbا هريرة qال أنه qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waa bimili xadiidi malikin xadiidkan malik mid laba mid ah oo dee malik ibnu anas waa tanoo ibnu shihaab buu ka warinayay xadiidku waa xadiidkii abu hurayre uun ibnu shihaabna waa laga wariyey laakiin halkii malik ayaa yunus ibnu yaziid alayli un baa soo galay oo ibnu shihaab xadiidkii ka warinaya lafdiguna waa kii <coughs> laakiin wuxuu yihi walam yadkur muu sheegin qowla bnu shihaabin ina shihaab qowlkiisii uu yihi kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu amin intaas baanu isagu sheegin imaam malik intaa uu sheegay ayaanu yunus isagu xadiidka soo raacin xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال xadaثnي بن وهb qال أخbarnي cمr xarmale iyo iبن وهbi markii horeba sanadkan ima ka soo baxnay way kuba sugnaayeene laakiin tilmidka marka leega iبن شihaab ama iبن وهbi sheekiisa isbedelay oo halkuu yunus ka ahaa imika waa camr bn اxaarث ninkii isaguna faqiiha ah ee caalamka ahaa muxuu ugu waramay ana abaa yunusa xadaahu abaa yunus markaa ibnu shahaabna meeshii kuma sugna waa nin abaa yunus la horeynu horeynuu soo maray abu hurayre ayuu mawlihiisa ahaa ama mawaalidiisii ka mid ahaa magaciisana sulaym ibnu jubayr baa la yidhaahaa horeynu usoo aragnaye ninkaas baa u waramay can abi hurayrata oo wuxuu ugu markaas uga soo naqliya ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala inuu yihi idaa qaala axadukum axadkiin hadduu yidhaaho fi salaati salaada dhexdeeda aamiin uu yidhaaho wاlmalaaئikaةu malaaئigtina ay waqaalat اmalaaئikaةu malaaئigtuna ay tidhaaho fi الsamaaءi samada oo malaa'igtaa dee ku sugan aamiin ay yidhaahaan fawaafaqa uu waafaqo ixdaahumaa waa labadaa aamiin mid ahaani alأkraa ta kale ay waafaqdo oo xaggii zamankii ku waafaqaysaa dee way wada yidhaaheen waqtigii bay wada dhacday mar keliyay kulmeen gufira lahu ruuxaas ee waxa weeyaan isagu taa yidhi ee salaadaa tukanayey mufrad baha munfarid ba haba aaday mid keliya haba noqdo maamuumkii aynu soo haynay ha noqday imaamkii gufira lahu ma taqadama min dembih waa loo dhaafayaa dembigiisii oo kolley tanna waxay keenaysaa bal ruuxu si uu umuurahan u waafaqo E san dadkeena isagabada badan imaamkii inaan aamiintii lagala horeyno oo isagoon hagaagba u aamusin baaba aamiin lasii yidhaahaa barhkood ay sii odhanayaan ee taasna waqtigii malaa'igta nagtoolay way ka hor dhacayaanba imaamkii in lagalaba horeeye maaho dee bal waxa weeyaan laftiga xadiidku in lagaba dambeeyuu keenaya lakiin xadiidkan kalaan kuma fasirnay oo waxaan idhi muqaaranaa jiraysa isagiina markaa uu aamuso horta waaba yar neefsanaya neefsanayaayo deeta dabadeed buu aamin odhanayaa bal markaa waqtigii uu aaminta odhanayay in lalaba yidhaaho fadligan weynbaa meeshii dee kaba imanaya xagga malaa'igtana dee xafadadii waaba suurtagal ama malaa'igtan mutacaaqibiinta inalaba joogta ee salaadaha casar iyo salaada subaxna isba bedela laakiin cibaaradan afi sama ayaa waxaaba keenaysaa inaanay iyagoon kuba koobnayne malaa'igtaa samada ku suganba ay tahay haddii taa laba yidhaahana dee waxay noqonaysaa uun iyagoo camalkeedna iyagoo samadii ku sugan dhulkii dee inala mushaarakaynaya ilaahayna quwatu samci ay ku maqlaan ama ku ogaadaan arrinkan in ilaahay siiyeyba oo dee taa keenaysaba iyagoo xaggaa kuba sugan inay aamiin inala wadaagsadaanba fawafaqa ixdaahuma اlأkra dee haddaan samada culuwigan iyo intan naga sarrayso un laguma fasirin sidaa malaa'igtu markaa meel dikri lagu hayo ay u yimaadaan dee malaa'igtaa dee iyaguna sayaarada dikriga meelihiisa doondoonta markaa majaalista markay yimaadaan isdul fuula ilaa ay dee xagga samaad ay uba baxayaan haddaanay xaaladu taa ahayn fawaafaqa ixdaahuma اlأkrى غfira lahu ma taqadama min denbi xadaثna cabd لlahi بn mslmة الqacnabiy qala xadaثna الmغيraة can abi الzinaadi can اlأcraji can abi hurayrata qaala anahu qaal sanadku kolley haatan in badan baan soo arkaynayo <clears throat> waxa cusubi waaba iska kooban yihiin oo dadkii aynu inagu soo noqnoqonaya badan ee sanadkana ragan waa rag aan soo wada aragnay mugiirahanu baaba mugiirat bnu cabdiraxmaan oo habeeno dhoweyna waan soo haynay aan salaad ku jirno alxizaamiyo dahaaraba alxizaamiy waana markii aan kaba soo hadlaynay lafdigan alxizaami iyo muslim in nisbada dhacdaa taa ay tahay walow alfiyada suyuudi iyo taqriibka iyo tadriibka waxa kuba sugan ay taa kaba duwantao laakiin aan leenahay waa khada halkaa waxaa jira marka muxuu idhi in abuzinaad can alacraj can abu hura abi hurayrata dee waa kunyooyin weeye ee waynu soo aragniyo alqaab eh magacyadoodane qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam axadukum axadkiin hadduu idho aamiin kollayna halkan xataa haddaanu salaadba ku jirin dee lafdigu salaadi imika kumay qaydnayne se laakiin lafdigii hore waana xadiid keliya uun alfaadihiisii unba weeye waa xadiid keliya ayaa maxaa inoogu sugnaa idaa qaala axadukum fi salaati salaada dhexdeeda oo markaa tan kaasaan ku qaydaynaayo waa xadiid keliya alfaadihii oo kala duwanuun marka waa salaadiiba idaa qaala axadukum aamiina wاlmalaa'ikaةu fi الsamaaءi aamiin fawaafaqat ay waafaqday ixdaahumaa labadaa maquulo ama labadaa dee odhaheed mid ahaani alkrata kale xagga zamanka غfira lahu ma taqadama min dembi axadkaa dembigiisii horaa loo dhaafaa xadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزاq qala xadaثna macmar can hamaam bni muنabihin can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalayhi waslama bmilih waa xadiidka mid laba mid un xadaثna qtaybaة bnu saciidi qala xadaثna yacqub yعni bn cabdالرaحman عن سhayl عن أbيه عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi إdا qاaل الqاariئ ruuxii qaariga ahaa hadduu yidhaaho غayr المqضوب عalayهim وala الضالين uu taa yidhaaho macnuhuna qaarigu waa ruuxii dee salaada tukanayeyba weeye qaarigii maka halkan imaamkii baanaynu ku fasiraynaa waayo hadalka xadiidka intiisa dambe ayna tusaysa ida amana alimaamu faaminuuna waaba amar bay taasi ahayd haddaba markaa qaarigu waa kii qur'aanka aqriyaye dadka salaada tukinaya imaamka ahaa faatixadii nihaayadeedii uu gaadho oo faqaala uu yidhaaha man khalfahu isaguna uu odhanaya waatanoo ida amana ayaynu xadiidkii ku soo aragnay halkan kuma sugno inuu imaamkii odhanayo ee ciddii ka dambaysay ku daba tukanaysay ay yidhaahaan aamiin ay yidhaahaan oo fawaafaqa waafaqa qowluhu kaa isaga gadaashiisa ah ee aamin yihi qowlkiisu qowla ahli الsamaaءi oo malaa'igtii samada ehelkeeda qowlkoodii u waafaqo gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiisii horeeyey ayaa loo dhaafaa kolley waa xadiidkiiyo duruqdii macnihiisina kolley waan ogaanay horena waxbaaban ugaba soo maray arrinka jiraana waxa weeyaanuun ma'muumkii iyo munfaridkii iyo imaamkii way la wada imanayaan salaaddii siriga ahayd waa caadi salaadihii jahriga ana walow khilaaf bayna ahlilcilmi uu jiro xagga bal matalan imaamku inuu la jahrayey inaanu la jahrayn barhkood iyagu kuba tegeen waxa weeyaan un imaamkii iyo ma'muumkiiba way iyagu la jahrayaan weeyaan oo dee kolley axaadiisu waatay inoo tilmaamayso ay inoo faa'iideyneyso walow culimada qaarkood aimada madhabaha qaarkoodna khilaaf xagga imaamka oo kale bal in lala jahrayiyo taas oo kale au jiro barhkood oo salaadii inaanu laba jaarayn barhkood ay kuba tegeen laakiin dee rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh wataa laga maqli jiray axaadiid kala duwanna taa way ku timi oon halkan inooguba sugnayn bal markaa waa lala jahraya waana kolley innaga xaggeena ishkaal ma jiro ee waa lala wada jahraaba baabu itimaami lma'muumi bilimaami haadakani baabu itimaami lma'muumi ma'muumku kudayashadiisii uu ku dayanayey bilimaami imaamkii oo dee uu kaga dayanayay afcaashan dee rukuucdii iyo takbiirtii waa ku raacaya rukuuc iyo sujuud iyo afcaashiisii waaba dee imaamka waxa imaam loogaba dhigay in lagu daydo la raaco la daba socdee bal taas buu baabkeedii yahay kale axaadiis xooga ayana waa inoo iman doon ayay inoo soo socota inta badanna waa riwaayaad axaadiid keliya markaan aragno riwaayaad ay leeyihin oo axaadiistu waxaa laga yaabaa inay dee waxa ka badan duruqda barhkood ay leeyihin ba axaadiista mutuuntee kala go-an ama kala duwan ee saxaabo kala duwan ay warinayeen ayaa kaba badan saa daraaddeed bal markaan waxyaala macnayno meel meel mooye inta kale de waan siraacinayna <clears throat> xadaثna yaحyى بن yaحyى وqtaybaة بن سacيid وabubكر بن أbي شhaybة وcمr الناqd وزhayر بن xرب وأbو qrayb جamيعا xaalay yihiin can سfyaan waa lix sheekh ayuu mslim israaciyey caawa oo wada leeyahay dhammaantoodna sheekh keliya wada leeyihin waa سfyaan oo qaala abubكri markaa abubكر بن أbي shayba wuxuu yihi xadaثna سfyaan بن عuyaynata عن الزهriي qaala أنه qaala samictu anas bna maliki yaquulu waxaan maqlay anas ibnu malik xaaluu ku qowlayo saqda الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu ka dhacay can farasi faras macnaa rasuulka ilaahay baa faras buu fuulay markaasuu faraskii kaba dhacay fajuxisha waxaa la qoomay oo dee adigu yar la haylhaylay oo jaxshigu waa sida khadshigii oo waa dee dhulkii uu kuba dhacay ayaa dhinaciisa midige uuba dhacay ayaa dee wixii ama wax xagasho iyo waxyaale ayaa kuba yimid e kollay joogina way gaadhay walibana xadiid jaabir waxaa kuba yimi rasuulka ilaahay geed timira jiridii inuu dee ku dhacayba oo marka halkaa qadamkiisu kollay lugtaa midigna way ahayd qadamkiisa uu kala baxayba lugtaaba kala baxday de khadshigana waa jira ama jaxshigan oo ah inuu hoolhoolmay oo dee taaso waxyaalihii dee dhulkii iyo meeshii kuba dhacay farasna waa kaba dhacay dee markaa socday ama ordayaba fadaklnaa عalayhi waanu usoo markaa fajuxisha shiqhu dhinaciisa alaymanu fadaklnaa عalayhi waanu usoo gallay rasuulkii ilaahay gurigii nacuuduhu xaal aanu booqanayno e anas baa dadkaa kaba mid ahaa kollay abubakarna sidaa xadiid bay noogu soo socota ka mid buu ahaa dadkii markaa salaada la tukaday jaabir ibnu cabdilaahina isna waa joogay bal cumarna riwaayo way kuba timi bal adigu way usoo galeen saxaabadii jamaaco kaba midi iyagoo soo booqday rasuulkii ilaahay dee ciyaadtulmariidna oba tan xaqa muslimka uu muslimka kale kuba leeyahay ay tahay faxadarat isalaatu salaad baa waqtigeedii galay salaad faradana way ahaydba adugu salaad farada salaadii ayaa bal matalan timi oo fasallaa bina rasuulkii ilaahay baa na tukiyey qaacidan xaariya isagoo fadhiya oo macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee burbur baa gaadhay jug baa gaadhay waana kan jirkiisiiba meelo qaarkood ay dee khadshigan ama jashi uu kuba yimo dee waxyaalahaas ama yar howl howlmeenba laakiin waxaa kaa kolley kaba weynaa dee wajacan ama xanuunkan haye iyo saa xadiidka jaabir kuba yimi in qadamkiisu kala baxay saa daraaddeed lugta markay kala baxday ismuu taagi karahayn markaasuu fadhi buu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayuu iyagii dadkii kuba tukiyey fasallaynaa waanu tukanay waraahu rasuulka ilaahay gadaashiisii qucuudan xaalana anagoo fadhina ee se riwaaya inoo dambaysana markii hore taagni baabay iyagu ku galeen salaadii ee rasuulka u ishaaray oo yidhi fadhiista isagaa yidhi markaasay fadhiisteen ee taagni bay ku galeen marka hore salaada fasallaynaa waraahu qucuudan xaalan nahay falamaa qada salaata salaadii markii uu dhammeeyey rasuulkii ilaahay ee uu ka baxay ayuu qaala yidhi inama jucila اimaamu imaamu liyu'tama bih inamaa ada taxasri weeye marka inamaa jucila اimaamu imaamka wuxun baaba loogaba dhigay imaam oo jucila markay bmanaa dee imaka ama jacala bmanaa sayaro oo kale ay tahay laba mafcuul bay qaadan mafcuulkii horena ay faacilkan alimaam weeye mafcuulkii labaad markaa waa xadfan yahay oo markaa muxuu noqon inamaa jucila اimaamu imaama weeye imaamka waxa looga dhigay imaam oo dadkii dee uu noqonayo kaa hor joogsanayo imaamka loogaba dhigay maxay liyu'tama bih si loogu daydo oo sidee bal afcaalahan horta inoo soo socday daahirkee xadiidka inooguba imanaya bal intaa wax dhaafsan hadday dee jiraana kolley culimada hadalkoodaan soo naqlin doonaa biidn illaahi tacaala waa si loogu daydo isaga ayaa imaam loogaba dhigay marka maxaa la yeelaya waa tan dayashadiibe faidaa kabara markuu allahu akbar yidhaaho fakabiruu allahu akbar dhaha xadiid abi daud iyo ama riwaaye abi daud walaa tukabiruu xataa yukabira allahu akbar idinkaa odhanina ilaa u allahu akbar yidhaaho oo ilaa allahu akbar yidhaaho bal idinku taas ha takbiiranina waidaa sajada marka uu sujuudo fasjudu kolley dee xadiidka riwaayaadkiisa kale waidaa rakaca farkacu walaa tarkacu xataa yarkac sia lafdiga abi daud be marka uu sujuudona idinku sujuuda oo laakiin ha ka war sujuudina dee waxalaytaan taan umuuraan sooba sharaxnay horta in la sugayo inta uu ka gudagelayo lagamana hadhaya markaa dabadeed baa deeto haddana lala sujuudayaa waidaa rafaca marka uu ka tooso ama dee sujuuddii madaxiisa kasoo qaado kasoo tooso sida juluuskii usoo fadhiistay ee rukuucdii marka uu kasoo toosayna waa taasuna waa rafci farfaco idinkuna madaxiina u qaada oo markaa kasoo toosa rukniga kuba jirteen waida قال hadduu yidhaaho سمع الله لمن حمده faquluu dhaha ربنا ولك الحمد dhaha oo hadduu imaamku yidhaaho samica allahu liman xamidahuna idinku dhaha ربنا walaka الحمد waidaa sallaa hadduu tukado qaacidan xaalu yahay isagoo fadhiya oo fadhigu ku tukadana dee waxaana weeye waa macduur maaha inuu iska fadhiisanayo taagnidii baa ku adkaatuu kariba waaye ama dhibi ay ugaba imanaysaa waana imaamkii fadhi buu ku tukaday fasalluu idinkuna tukada qucuudan ay xaal aad tihiin kuwa fadhiya jamcu qaacidan weeye ajmacuuna dee waa dhammaantiin idinkuna waa dadkii ku daba tukanayay wada fadhiista waa idinkoo karaya dee taagnidii karayo iyagu dee maaha isagii laakiin kol hadduu macduur yahay si aan imaamkii loo khilaafin si imaamkii un loo waafaqo waa tan dee lagaba dhigay in lagu daydaa imaam loogaba dhigaye ku dayda oo fadhiista oo fadhigii kuba tukada kollay dee xadiidku waa inoo socon doonaa bal waa inoo socon doonaa insha allahu tacaala na dee bal mar baan in yarun isku taagi doonaa si aan riwaayaadka kaleba uga laqbayno horta bal xadiidka hore intaynaan ka ku xiga gaadhin ayaan ka duruqdiisa israacinaya xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بن رمح qala aخbarana layث عن بن شهاaب عن أنس بن مالك qال أنه qاaل خر رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay uu dhacayo can فرس فرس buu ka dhacay fajuxisha dhinaciisa midig baa la haylhaylay oo de markaa yar dee markaana wixii gaadhay buu yar jeexjeexmay unoo khadshi aahaartii dhicitaanka weeye dee kolley jugno way gaadho saasaa taagnidii baa ku adkeyd waa taan infikaak lqadamna aan dee soo naqliyeyba fasallaa lana waana tukiyey qaacidan xaalu yahay uma dakara naxwu xadiidkii imaka aan kaba soo baxnay mid lamid uu sheegay ama naxwigii bal xaggii macnaha la wadaagsanaya xadaثanii xarmalaة بن yaحya qaal aخbarana بن wهbi qaal aخbaranii yunus can ibni شihaabi qaal aخbaranii anas bnu maliki ana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalama surica waa la riday de uu ka dhacay un weeye can farasin faras ayaa dee waxa weeye fajuxisha shiquhu laymanu binaxwi xadiisihima waa raggaa horeynu soo maray ama labadii hore xadiiskoodii mid laba mida ah. xadiidka wuxuu isugu imanayaa xadiidkani ibnu shihaab markii hore sufyaan ibnu cuyeyne ayaynu soo aragnay markan labaadna layth ibnu sacad baa dariiqii labaad kuba jiray ibnu shihaab haddana imika yaa yimi yuunus اlayli baa ibnu shaab ka warinaya binaxwi xadiiimaana wuxuu ujeedaa xadiidkii lays oo isagaba uu ixaaleeyey eenu matiga inoo soo dhammayn iyo xadiidkii sufyaan ibnu cuyeene baabku inooguba bilaabmay ayuu kana dee naxwigood ahaaba laakiin muxuu ziyaadiyey wasaada wuxuu ziyaadiyey faidaa sallaa qaa'iman hadduu isagu tukaday imaamku qaa'iman xaaliyo isagoo taagan fasalluu idinkuna tukada qiyaaman xaal atiin idinkoo taagan taas tukada xadaثna بن abي cmر qال xadaثna mعن بن عيسى عan malik بn أنس عan الزهriي agimakana waa زهrigii un xadiidkuna waa xadiidkii anas lakiin maantana maxaa yimi malik بن أنس waa dee waa nin afraad oo asxaabtii kaba mida ama imaam afraad oo asxaabtii kaba mida iبن شihaab waa dariiqa markaa afraad an rasul can أنس ana rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rakiba wuxuu fuulay farasan faras buu fuulay kollay faraskana luqada carbeed say soo naqliyaan mudakerka iyo muanaska labadaba genyada iyo faraska labadaba way kuba dhacdaayo faraska waxaan leenahay waa dee baciir oo kale iyo faras iyo oo labadoodiba way kuwa wada dhacdaa markaa dee haddii marka kollay marka la taskiirinayo ama cadad iyo waxyaalahaas ay galaanna way muuqataa unood kii wixii loo jeeday baa muuqda rasuulka ilaahayna farasyo dhowra ayay culimadu soo naqliyaan oo horta dee intay isla meel dhigeen magacyadooduna ay hagaag inoo soo inoogu soo naqliyeen ay inoogu soo gudbiyeen waa toddoba farasay magacyadooda sheegaanba oo dee sa ciraaqi alfiyadiisan ama siirada uu kuba yidhaaha iyo ilaah wax khilaafi kuma sugna walow majmuuco kaleo magacyaana ay soo naqliyeen oo kuwaasi dhici karta inay kuwan un dee ay kaba mid noqdaan oo laakiin toddoba walow kii uu maalintaa fuushanaa de halkan ina xadiidka may dhicine lakiin ba waxaan leenahay actar min faras baa rasuulka ilaahay lahaa salawaat wasalaamu calayh rakiba farasan fasuric canhu waa laga legday wuu ka dhacay fajuxisha shiqhu laymanu binaxwi xadiiihim imaka markii hore hadduu binaxwi xadiiihima lahaayo laba inoo horeeye imaka dee markuu yuunusna ku biiray saddex bay raggii hore noqdeen imaam malikna waa dariiqan haddaba xadiidkii raggaa horeo kale mid laba mida lakiin wafihi isaga waxaa ku sugnaa ziyaadadan yunus oo kaleo idaa salaa qaa'iman hadduu tukado xaaliyo isagoo taagan fasalluu idinkuna tukada qiyaaman xaalaatihiin kaley waxa weeyaan qiyaamanna waa qaamo masterkeedii uun dee waana iska jirto kolley waana naxwo macruuf buu kuba yahay masterku marka uu nakiro yahay inuu dee dhaco xaalo in badan uu kuba yimaado taasoo oo kale wamasterun munakarun xaalan yaqa ka bakt <clears throat> saydun dalacoon oo bal matalan waa in badan bu xaalo ku yimaado marka waan xaalayneynaa lakin asalku imaka halkan waa masdere maha lafti dee imaka jamacaan nidhaahno waa qaa'im jamaceed maaha imaka tan xadaثna cabd بن حmaydi qال aخbarana cabdالرaزاq qال aخbarana macmr عan الزهriي qال aخbaranii anas أن النabiya slى الlaهu عalيه وasلم saqda min farasihi buu kaba dhacay fajuxisha shiqhu اأymanu wasaaqa eeg waa nin shanaad oo zuhri kaba warinaya waa macmar ibnu rashid wasaaqa alxadiida xadiidkii hore aynu soo marray buu halkoodii dariiqoodii buu maro uu kaxeeyey laakiin walaysa fiihi riwaayada macmar kumay sugnayn ziyadatu yunusa wa malikin yunus iyo malik siyaadadan ah idaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman iyada kumay sugnayn tan oo markaa shantan asxaabtii zuhri kaba mida saddex riwaayadooda fa idaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman kumay sugnayn labana way ku sugnayd lakiin waidaa salaa qaacida fasaluu qucuuda ajmacuun way inoogu wada sugantahay dhammaantoodba wey <clears throat> bal imika halkan waxay nooga bilaabmay xadiid caaisha ayaa inoogaba bilaabmaya kanun buu isaguba laba mid yahay hadhowna xadiidka jaabir baan arki doonaa xadiid abu hurayrana waan arki doonaa alfaadu waa islaaba mido markaa mid haddaan kuba joogsano waa caadi marka waxaan leeyahay horta mid weeyaane inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa looga dhigay imaam in lagu daydo xadiiskii horta dee afcaashan imaka xadiiska inooguba sugan macaa kuwa dambe markaan u geysano ee daahirkee muuqda waa lagaga dayanayaayo taasi iyadu waa wax cad oo rasuulkii ilaahay baaba isagoo si loogu dayanayay inoo sii fasirayo yidhi fa idaa kabara fakabiruu waidaa sajada fasjuduu waidaa rafaca farfacu riwaayaadka dambena faidaa rakaca farkacu iyo xadiidka caaisha iyo ayay inooguba iman doontaa bal iyada taas mid weeye laakiin dayashadii miyay noqonaysaa oo waxyaalihii lagaga dayanayena ay tahay waxyaalihii qarsoonaa waa niyadii oo kale oo markaa macnuhu ay noqoto san afcaashan daahirka ee takbiir leh ee dee taxmiid iyo tasmiicda aynu soo maray leh rukuucdi iyo sujuuddeed saa looguba raacaya fadhigiiba leh atexiyaad inay niyadiina lagaga daydo macnaa waxa weeye kolba dee salaada uu tukanayo uun iyadiina lagu waafaqoyne waxa weeyaan waa muwaafaqo oo kale aimada desan waxa weeyaan kolleyna waa xanafiyad iyo maalikiyad iyo qowlkoode ayaa lafdiga intan way ka waasicinayaan xadiidka inooguma suganoo waxay kaba dhigayaan dee in taas walaa takhtalifu caleyhi lafdigune in san afcaashan loogaga dayanayo niyadiina loogaga dayanayo saa daraaddeed bay kuba tagaan ruuxu hadduu sunno tukanayo ruux farad tukanaya inaanu kuba xidhanahayn bal xataa hadduu imika ruuxii dee kaba soo qaado casar tukanayey ruux duhurba ama ay dhaaftay oo kaleo laguba lahaay oo kale inaanu ku xidhan oo macnaa aan niyadiisii dee niyadiina loogu waafaqo bal matalan taas bay kuma tagaan eh, laakiin waxa weeye oo dee inoo sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ina inoogaba sugan iyaduu masjidulkhayf joogay laba nin ay yimaadeen isagoo dadkii tukinayoonay dadkii laba tukan waayo meelihii ay deganaayeen bay kusoo tukadeen markii uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu ku yidhi maxaa noola tukan weydeenna waxay ku yidhaaheen waanu soo tukanay oo rixashayadii baanu kuma soo tukanay rasuulku wuxuu amray hadday taasoo kala qabsato oo iyagoo soo tukaday jamaacadii ay yimaadaan inay la tukadaan naafilona ay u noqonayso markaa eegii sunnay u ahayd dadkiina farad bay tukanayaan ama imaamkiiba farad buu tukanayaa niyadoodi way kala duwan tahay haddana waa tan waxaa kaloo iyadna inoo sugan oo kolley kitaabkana inooguba iman doonta mucaad ibnu jabal intuu rasuulka ilaahay laba tukado salawaatullaahi wasalaamu calayh salaada cishaaye uu la tukado inuu haddana tegi jiray oo halkii xaafadihii reerkooda qabiiladooda jirimkooda intuu tago ayuu dadkii tukinayay isaga sunay u ahayd iyagana farad bay u ahayd markaa niyadoodu way kala dunayd bal matalan umuuraha jira daraaddeed ayay dee sida shaaficiye iyo aimo kale ay kuba tagaan waxaan la dee lagaga raacayaa imaamkii waa umuurahan iyo afcaasha daahirkee xadiidka noogaba sugane xaggii niyada marka ay noqoto ee ruux imika suno tukanaya ruux farad tukanaya waa ku xidhan karaa laba farad oo kala duwanna waa la iskuba xidhan karaa marka taas waana dee adiladoodna taa aan soo marnay weeyaanoo xujadoodna waa waadixba bal markaa horta naska wixii inooguba yimoo bal aynoo dambeeyaan waa umuurihii laga daynaya taas waa mid oo umuur cad xadiidka waxaa inooguba sugan rasuulkii ilaahay inuu yidhi hadduu imaamku fadhi ku tukanayo fadhi ku tukada dhammaantiin taas kuba tukada ayaa bal inooguba sugan oo markaa macnuhu waxa weeye fadhi lagu tukada bal haddaba taas masaladaasunbaa dee u yar baahan ku joogsi imaka halkan ee aan siya raaciya haddana axaadiisa inoo dambaysa si mar keliya un aan u wadeegno waayo iyagana way kuba sugan kuwa dambeen xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna cبdة بن سlayman عan هiشham عan abي هiشham kuwa ina curwa عan abيه abي curwaة بن الزbayr عan caiشhaةa qاlat أنha qاalat اshtakىa uu xanuunsaday rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahay baa xanuunsaday kollay sababtii xanuunkeeduna xanuunkiisaasna inoomay cadayne waa xadiidka anasta inooguba sugan weeye taas buu ahaa fadakla عalayhi waxa usoo galay naasun dad min asxaabi asxaabtiisa ka a ah, yacuuduuna waxaala ay booqanayaan fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa tukaday oo jaalisan xaaliya isagoo fadhiya inay waa taagnidiibaa ku adkayd ama waqtigaa ma karahaynba fadhi buu ku tukaday fasallow iyaguna way tukadeen oo lafdigii hore san aqriyayay markaa waxa weeyaan waidaa sallaa qaacidan fasalluu laamta waan daminayo ficil amar buu ahaa halkan laamta waan fadxinaya sababtuna waxa weya waa ficil maadi weeye oo imaka tani maha ficil amar fasallow way tukadeeno bisalaati waa maadikani markaa laamta way fadxisantahay bisalaati salaadiisii ayay iyagoo dee muqtadiina bisalaati way iyagoo salaadiisii kuba xidhanaya ayay qiyaaman xaalayn iyagoo taagan way istaageen leanna iyagu macduurin maha rasuulka ilaahi waa macduure fa ashaara ilayhim rasuulka ilaahay baa u ishaaray gacantuu saa uguba ishaareeyo muxuu ishaaray anijlisu muu hadlin ee tani waa ishaaradiisiiboo fadhiistuu yidhi fajalasuu iyagoo taagnaa bay fadhiisteen falama sarafu markuu salaadii kaba baxay ayuu qaala yidhi inamaa jucila اlimaamu liyu'tama bihi faidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waa markuu dee rukuucdii kaba soo tooso waidaa sallaa marka uu tukado jaalisan xaalu yahay oo fadhi uu kuma tukadana fasalluu tukada idinkuna tani waa ficlamar iyada waan daminaynaaye juluusan xaalatin idinkoo fadhiyo fadhi ku tukada taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh oo bal matalan taas buu yihi waa xadiid caaishana oo xadiidkii anas inoola mid ah waidaa sallaa jaalisan imaamkii idinkoon macduurin ahayn oo karaya fadhiista oo waafaqo ha khilaafina weeye imaamkii waa ku kala dunaanina fasalluu juluusan xadaثna abالربيع الزهراني qال xadaثna حmاd yعnي بن زaيد xا وxadaثna abubكر بن أbي شhaybة وأbو كرayb qال xadaثna بن نmayr xا وxadaثna بن نmayr qال xadaثna أbي جamيعا عن هiشhام بن curوة بhada الإسناaد نaحو kole raggana haatan waa ragaa wada garanaysa anu ninka abوربيع الزهرانيna horeynu usoo aragnay سulayman بن daud الcatki ayaa la idhaahaa xmاd hadduu iطlaaqana waa xmاd بن زaيد xmاd بن سلمة lama kulmin xadaثna qتaybaة بن سعيid qال xadaثna layث xا وxadaثna محamed بن رuح qال أخbarana layث عan أbي الزbayr عan jaabirin waa xadiidkii saddexaad eenu baabka ku aragno waana jaabir بن cabdاللaahi qaala wuxuu uhi اshtakىa rasuul الlahi صلى الlaهu عليه waسلم rasuulka ilaahi baa xanuunsaday fasallaynaa waanu tukanay waraa'ahu isaga gadaashiisii baanu salaad salaaduna farad bay ahaydba walxaala waa qaacidun uu fadhiyo wa abu bakrin walxaala abu bakrin abubakarna yusmicu uu maqashiinaya annaasa dadka takbiirahu allahu akbartiisan rasuulkii ilaahay dee waaba xanuunsanayey oo waa kanoo malaa sawdkiisuna daciif baabu ahaayo takbiirtiisuu dadka maqashiinayay faltafata ilayna rasuulkii ilaahay dee maslaxaa jirtay xaajaa jirtay waa dayayo ma hadday inuu xaggoodii usoo jeestay laakiin dee waa yar dayimooday oo wuxuu arkay inay taagan yihiin oo fara-ana wuxuuna arkay qiyaaman xaala inay anagoo taagan fa ashaara ilayna sida xadiidkii caaishaba waa noo ishaaray gacantii sidaa noogu ishaareeyoo faqacadnaa waanu fadhiisanay fasallaynaa waanu tukanay bisalaatii waa anagoo dee salaadiisii ku dayanayno ku xidhanayno qucuudan xaalanay anagoo fadhina falama sallama markii uu salaamo naqsaday ayuu qaala yihi rasuulkii ilaahay uu salaadii ka baxay inkitum waxa u dhowaateen aanifan dhowaan latafcaluuna inaad samaysaan intu waa tii mukhafafa min athaqiila ahayd oo maaha dee shardiye maaha markaa damiirkeeduna ama dee ismigeeduna damiiru shani halkan ka xadfan buu noqonayaayo waa inhu intaa mukhafafada ah iyo dee inta naafiyadna sibay ku wada yimaadaan ee waxyaalaha lagu kala farqiyo laamtan dambe la tafcaluuna ku sugan waa laamta yidhaahaan waa faariqa oo intu markaa ay muhmalo camal lahayn oo kale mukhafafo ay u noqoto laam baa gashaa laamtuna iyadiyo naafiyaday kala bixisaa lagu kala gartaa marka in inhushaniyo kitum waxa u dhawaateen aanifan waa imika dee waa waqtigan dhow aanifan la tafcaluuna inaad samaysaan ficla faarisa wاruumi nimankaa reer faris iyo reer ruom say sameeyaan inaad samaysaan baa u dhawaateen oo maxay sameeyeen waaba tan waa istinaaf laakiin tafsiir bay tii u tahay yaquumuuna way istaagaano calaa muluukiin boqoradooda korkood walxal hum qucuudun oo waa caadadood siday tahay dee malaa madaxdan imikuna waa siday tahaybe nimanka iyagoo boqoradoodii oo fadhiya ayaa kuwii atbaacdooda ahaa qilmaantoodii iyo caskarkoodii iyo waxyaalahaasi way taagan yihiin oo ma fadhiisanayaan way dul taagan yihiin oo taas waa nooc dee tacdiim iyo taasoo dee aan laa'iq ahayn haddaba iyagii baaba u ekaateen markaan anoo fadhiyo idinkuna ay daba taagan tihiin anigana aan fadhiya rasuulka ilaahi maba kacayo oo waa kanoo lugtiisii baaba kala baxday jaabir baa xadiidkaba inoo wariyay xagga infikaagga qadamka oo sababta inoo cadeeyaba khaasatan jicitaan laanta keentay tibuu kaba dhigay rasuulka ilaahay inay dee arrinkaas oo kale ay shabahayso u eg tahay oo iyagii markaas waa kaasoo iyagoo fadhiya ayay dul taagnaadaanuun oo de waasan dee maantaba waaqaca uu yahayba falaa tafcalu arrinkaa ha samaynina oo markaa muxuu yihi rasuulka ilaahay i'tamuu ku dayda biaimatikum iyaga un ku daydoo raaca dadka madaxdiina aimadiina ah imaamyadiina ah oo in sallaa hadduu imaamkiinu tukado qaa'iman xaaliyo isagoo taagan fasalluu tukada qiyaaman xaalatin idinkoo taagan in sallaa hadduu tukado qaacidan xaaliyo isagoo fadhiyana fasalluu tukada qucuudan qucuud waa jamcu qaacid dee maserkuna uu ku imanayaa sidan qacada qucuudan jalasa juluusan lakin de ismigii faacilna labadaba waa ku imanaya jalis jamciisiina de ma waxaan ujeedaa jamcii markaa ismiga faacilna jalisna juluus iyo qaacidii qucuudna waa laguba jamciya imaka waa ti bal matala waana xaalaynaynaa waana jamcu qaacidina xaalatin idinkoo fadhiya tukada xadiidkii jaabirna waa xadiidkii saddexaad aan aragno sa imaka labadii xadiid ee hore ayaa rasuulka ilaahay amray waana xanuunkiisii hore un xdثna يحyى بن يحyى qال أخبرnا حmayd بن عبدالرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر qال أنه qال حmayd بن عبدالرحمن الرؤاسي waxaan filaya cawa inoogu horeysay lakin waa inoo soo noqnoqon doonaa waana nin ثiqa a weeye lakin abihii cabdالرحمن iبن حmayd baa la yidhaahe casharkii kan ka horreeyey kii kasii horreeyuu inoogu sugnaa habeenkaasna waxaa sheegay laba xadiis inuu leeyahay mid ka hore uu yahay midna waaba kan isaga aabihii bay noqonaysaa labadooduba waa atbaacu taabiciintii uun oo dee midna waa dabaqadii imaam malik iyo odaygu ama cabduraxmaan xumaydna waa dabaqadaa sufyaan ibnu cuyeyne iyo unoo waxa weeyaan adugu waa taabiciintii unoo weliba atbaacu taabiciintii weeye can abihi can abi zubayri can jaabirin marka cabdالرaحman ibn xumayd ba wuxuu ka warinaya abu zubayr moxamed ibn muslim isaguna jaabir ibn cabdillahi waana xadiidkii makaan kaba soo baxna abu zubayr markii horeba u inooguba sugnaa qaala anahu qaal صalىa bina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baana tukiyey wa abu bakrin walxaal abu bakrin abubakr khalfahu gadaashiisa uu ku sugayuu ka yar dambeeya isaga faidaa kabara rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalama rasuulka ilaahay markuu allahu akbar yidhaaho kabara abu bakrin abu bakrna allahu akbar buu odhanayey liyusmicnaa si uu noo maqashiiyo uma dakara naxو xadiiث laysi oo xaggan dee t markaas arrintan iyo taagnidii iyo waxyaalahaas iyo fadhigaas buu sheegay bal xadiidkii baabka ugu dambeeyey waa xadiidkan waana xadiiث abu hurayra xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna الmغيraة yaعnي الxizamiya عan abi الزinaadi عan الأعraji عan abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala wuxuu yihi inama الإimaamu liyu'tama bihi ay inama jucila الإimaam weeye imaamka waxa imaam loogaba dhigay liyu'tama bihi si loogu daydo falaa تkhtalifuu عaleyh iskhilaafina isaga korkiisa isku khilaafina oo isagoo lagala horeeyo bal isagoona la wadaagsado dee rukuucdii iyo sujuuddii oo mara laba sameeyo oo kale iyo umuuraha dee xadiidkana siday inooguma socoto isagoo fadhiyo la la istaago umuurahoo dhamiba ikhtilaaf calayhi bay noqon isaga korkiisa iskuma khilaafinaba faida kabara waana tan tafsiirkiiba allahu akbar marka uu yidhaaho fakabiruu idinkuna allahu akbar dhaha waidaa rakaca marka uu rukuucana farkacu oo dee xadiidka lafdiga abi daud walaa tukabiruu xataa yukabir walaa tarkacuu xataa yarkac walaa tasjuduu xataa yasud waidaa qaala samica allahu liman xamidah hadduu yidhaaho samica allahu liman xamida uu yidhaaho faquluu dhaha allahuma rabbana laka alxamdu waidaa sajada marka uu sujuudana fasjuduu sujuuda waidaa sallaa hadduu tukado jaalisan xaal yahay oo fadhi uu ku tukanayena dee isagoo macduurah in isagoo macduurahan kumama tukanaye fasalluu tukada idinkuna juluusan ay waa xaala kownikum juluusan dheh waa san markii horeba qucuud kusoo fasirnay xaalatiin idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaan kollay bukhaari iyo muslim riwaayaadka xadiidka si guudba malaha riwaaye abu hurayra qeyb kaba mida mooyaane laftigan san baa dhacday ajmacuuna dhacday iyadoo dee juluusan oo nasbisani ay ka horeyso kolley juluusan waa taasoo waan xaalaynay waana jamcu jaalisin baan idhi ajmacuunana culimadutay ku tawjiihiyaan waxa weeye ee bal riwaayo duruqdan abi xadiidka abi hureyre kaba mid barhkood dhacday ajmaciin oo iyado bal matalan dee macnuu iska daahir noqonayo ee ajmacuuna markaa waxay noqonaysaa damiirkan fasallu oo de waxa weeyaan damiirkan damiirka rafce ee kusugan fasaluu kuba sugan ee de wawdaasa ayay ajmacunana adkeyn ay u noqonaysaa taakiidoo saa daraaddeed baaba markaa rafcadan kolleyna xadiidkii de anase inooguba soo bilaabmayna waa laftigii fasaluu qucuudan ajmacuna waa isla midune oo de imika marun baan waxa weya kaa horan <laughs> halkan baan u yar dibdhigaye waxaan leenahay un ajmacuunadan fasaluu wawdaas ah ee iyadu damiirka rafca ah ayay تأkiid u tahay haddii أجمaعيna meel ay dhacday xadيidka أbي هurayra ana iyada waa dee macnaha daahirka aba oo xagga naصbada julusana iyada waan xaalaynaynaa sidaan taa horeba usoo xaalayna xadaثna mحamed بن rاafiع qala xadaثna cabdالرaزاq qala xadaثna macmar عan hamaam bni mنbه عan abi hurayrata can النabiyi slى الlahu عalيه waslم bmثlhi kale dariiqan dambe ayaa ahayd kii markaa meelo qaarkood ajmaciina ay dhacday lakiin sida kale صaxiixeyn ajmacuuna baa dhacay kale baabkii waa inoo dhamaaday meelo qaarkood oo baabkii ka horeeyeyba kuba sugnaayo o ma'muumku bal waxa aan aragnaa samic allahu liman xamidah waa tan markay imaamku yidhaah allahuma rabbana laka alxamdu waa odhanayaaye ma odhanaya samic allahu mise ma odhanayo taas oo dee iyadu nafteedu u yar baahanoon xalayna yar ishaaray laakiin bal matalan taas imaka halkana bal waxaa laga yaabaa waktigan yar haysan ee laakiin dee baab ka dambeeyaba wax inoogaba suganoo inoo soo noqon doona haddii a la bal waa masale dee yar dambaysa uun aimaduna kolley dee ay ku yar kala duwan yihiin bal dee ahna keebaa yar raajaxa iyo daliil ahaan maxay tahay walow xataa imaamku inuu oranayo allahuma rabbana laka alxamdu axaadisan aan hayna aanay inooguba sugnaynoo ee imaamku markuu taa yidhaa idinkuna tan dhaha si wax loo qaybiyeyba wixii la odhanayey oo imaamkuna samica allahu liman xamidahu inuu oranayo maamuumkuna allahuma rabbana laka alxamdu ama walaka alxamdu inuu oranayo ayaa axaadiisan aan haynaa oo dee camalkani uba qeybsan yahay maxaa laakiin dee iyada inta inoo tilmaamayaan inoo fayden waa taas maxaa kale dee daliilo kale jira ee dhici karta in imaamkiina labadiiba israaciya maamuumkiina israaciya bal taas kol haddii waxyaalo kala dambeeyaan in yar baan yar masaladaa yar dib dhigaya laakiin meesha waxaa jira uno dee masalada ugu ahamsan halkan waa imaamkii haddii uu xanuunsanayaba oo uu macduuriba yahay fadhi uu ku tukanayo dadkii dee caadiga ah ku daba tukanaya xaaladood iyo xukunkooda maxay noqonaysaa horta markuu dee taa yahay oo kale halkana waliba culimaduda deetay ishaaraan waxa uu leeyahay inuu iska samaysada cid wakiisho cid naa-ib kaba dhigto ama waxa weeyaan cid kale uu kuba daayo ama dee sida istiklaafkii oo kale oo cid kale ay dadkii tukiso marka arrinkani ma imanayo bal waana taroon oo masaladani waa masalo dee ma ansaxaysa iyo ma ansaxayso culimmadii ay iskuba khilaafsan yihiin kollay adilo keentay daraaddeed khilaafkooda keentay daraaddeed oo marhkooda yar ishaari doono markaa si aanay umuurahaasi uba iman dee xaaladiisu kol hadday taa gaadhsiisan tahay istikhlaafku waa mudan rasuulka ilaahayna xanuunkiisii waana inoo dambaysaa inagamaba dheere qeyb ka mid a ah axaadiidaasi markii uu xanuunsaday khaasatan xanuunkii uu ku wafaadi doono dee malaha salaad keliya uun mooyaane inta kale markii dambe dee dad unbaaba tukinayey oo ama abubakar buu yihi amray inuu dadkii tukiyo mar dee uu yimi oo uu isagu imaam noqdayna way inoo dambaysaayo kolkol uu dee abubakar uu imaamkaayo isaga dhinaciisa la fadhiisiyena way jirtaaye laakiin dee istikhlaafku taas baabuu ahaa bal markaa taasi waa taron laakiin bal marka taa odhan imaamkiina uu yahay bal taas de axaadiidanita iyada inoogu sugan waa in fadhi dadka ay ku tukanayaan taas ba axaadiisa inoogu sugan axaadiisna waa axaadiista gees horta saxiixa geesna sariixa macnahaas ku ah xadiidkiya labada maahay dee saxaabo kala duwana ay wariyeen bal iyada taaba weye marka markaan eegno culimada jamaahiirtoodii jamaahiir alculamaa markaan eegno waxay kuma tegeen in dee xukumkani uu mansuuq ba yahay oo imaamkii hadduu xanuunsanayo isagii aanu kici karayn ma kicitaankii ku culus yahay fadhigii waa ku tukin karaa dadkii waa tukin karaa waana lagu xidhanayaa laakiin dadkii inay taagnaanayaan oonay fadhiisanaynin iyagu wax cudurdaaro ay leeyihiin maba jirtee bal taas bay kuma tegeen kale xujadoodna waxa weeye xanuunkani xanuun hore oo rasuulkii ilaahay waqti kuba yimi oo arintan sababtan ugu yimi buu ahaa ibnu xibaan oo kalena waxaabuu sheegtaa sanadii shanaad ee hijrada iyo inay arrintani dhacday rasuulka ilaahay xanuunkiisii uu kuba wafaaday waana inoo dambaysaa isagoo isagu imaamka ah abubar abubakr dadka maqashiinayo ayaa abubakar iyo dadkuba way taagnaayeen abubakar iyo dadkuba way taagnaayeen marka dadka qolooyin qowlkaa qaba ee kuba taga waxaa kaba a dee kollay madhabu waa jaanibkay uba badan yihiina taas barhkoodna laguma xidhanayo hama yidhaahne lakin taa waa lagu xidhanaya bal waxaan lena waa qowl baciida eh, lakiin say dee jamaahiirtooda kuma tegeen bukhaari oo kale xadiidkan markuu warinayo uu dhigto khaasatan xadiidkan waxa weeyaan ama xadiidka caaisha inoo dambeeya iyo kolley meeluu kusoo celiyay ayaa wuxuu soo naqliya cibaaro ah sheekhiisii xumaydi oo isna tilmiidkii shaafici ahaa ayaa muxuu idhahaa marka xadiidkan waidaa sallaa jaalisan fasaluu juluusan ajmacuun hada fi maradihi اlqadiim kaasi waa xanuunkiisii hore weeye laakiin markii dambe iyo xanuunkiisii uu kuba wafaaday rasuulki ilaahay fadhi buu ku tukaday dadkiina way taagnaayeen markaasaa muxuu cibaarada raacsan matiga bukhaari maaday kuba sugan tahay waana cibaaro sheekiisii xumaydu kaba soo naqlinaya wainamaa yu'khadu min ficli rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam alaakhiri faalakhir rasuulka ilaahay ficilkiisa waxaa la qaadanaya sidaa de kolba kii dambe oo kanaa dambeeyey bu leyo markii dambe rasuulka ilaahay wafaadayba ficilkii sii dambeeyey kan bu aha marka waa dee qolooyinkii bal iyagu naski kuma tegeen waxaa meesha jiray imaam axmed oo kale iyo dee jamaaco xataa muxadisiintii shaaficiye kaba mida iyo taas qowlkoodu waxa weeye oo kale imaamka istikhlaafkii waa leeyahay laba xaalay kala qaadaan si ay axaadiistii u jamciyaan marka la eego xagga oo ay u jamciyaan oo midi waxa weeye san oo kale haddii imaamkii uu isagii salaadii fadhibu ku bilaabay waa fadhiyeyba oo isagu de markaa maba oo dee u macduurkaasu ahaa dadkii ku daba tukanayay way la fadhiisanayaan bay dhahaan waa iyadoo xaaladan ay camal siinayaan iyagoo xaaladii kale camal siinayana laakiin haddii imaamkii taagniba ku bilaabo wax ku yimaadaan shay daari uu kuba yimaado waaba taagnaan kari waaye waa xanuunsado wax markii hore waaba kan taagni ku galay ee laakiin waxba ku yimid shay daari ah waa fadhiistay marka caynkaasa dadkii ma fadhiisanayaane salaadii taagni bay ku wadanayaan bay dhahan kollayna bal xadiidkana waaba tan kaa kalena waxay taa uguba xambaareen o leeyinka kalaa tilmaamaya abubakar markii hore salaada taagni buu ku galay waana inoo dambaysa taagni markuu ku galay rasuulkii ilaahay oo dee weliba la garbagalaynayo keligii ma socon karahayn ayaa yimi oo la keenay dhinaciisii ama bidixdiisii buu fadhiistay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sadee kitaabkaba kuwa arki doono arrinkii wuxuu isu noqday rasuulka ilaahay baa imaamnimadii oo abubakarna dadku maqashiinayey ee rasuulka ilaahay baa imaamkii noq ayaa u noqday markii hore laakiin imaamkii sii jiray taagnibu ku galay leeyihin oo fadhigani markaa waa shay dambe oo caarid ah ama daari ah walow dee imaamkii isbedelay daari ah marka taasoo kale markay tahay dadku way iska taagnaanayaan marka marka iyada taa lama yidhaaho horta mid baa jirto dee san kutubta usulsha kuwa mustalaxaba laguma yaqaano axaadiid ama noocan mukhtalif ulxadiid marka lagaba hadlayo axaadiidta inta la jamcin karayo ee ay suurtagaltay in la jamciyo looma kaco in la yidhaha kanaa mansuuka iyo kanaa naasikha sababta adiladiibaa lagu wada camal falaya haddii la jamciyo haddii kale se berh baa lagaba tegayaayo haddii la jamcin karayo lamana kala raajax yeelo lama kala horeysiiyo midkoodna naasik lagama dhigo midna mansuukhe waa la jamciya haddii jamcintu suurtogeli weydo ayaa markaa la eegaa siay u kala horreeyeen haddii taasna la waayo taariikh markaasaa la yidhaahaa awjuhdii tarjiixe kala dunayd aan ku kala raajax yeelo dee markaa midkood meeshii ha kaba baxo midna uu noqdo ha laguba camal falo bal markaa waxay leeyihin axaadiisii tan ay jamcintu kuba imanaysaa waxaana jirta oo dee arrinta masaladoodna malaa quwada u yeelaysa saxaabadii xadiidkan warisay abu hurayre oo kale rasuulka ilaahay dabadi waa ti kuba fatwoon jiray waana inoogaba sugan tahay jabr ibnu cabdillaahi oo kale san bay kuwa camal fali jireen waana saxaabigu dee isagaa wixii u ogaa eh, wixii uu warinaya dadkii kale kaba oga sayd ibnu xudayr oo kale isagoo xanuunsaday fadhi buu dad kuba tukaya waa rasuulka ilaahay dabadi bal afar saxaabi bay inooga sugan tahay iyagoo ficilkan laba yimi e bal markaa waxaan leenahay kolley qowlkan ah haddii in istikhlaaf laba yimaado si khilaafkan iyo murankan iyo way ansaxaysa iyo ma ansaxaysa meeshaba ugaba baxdo taas baaba roob baan leenahy laakiin haddaanay dhicin oo imaamkii uu kuba tukanayo ee umuuraha caynkani walow bukhaariya ay naskiga ay ishaareen ficilkaa dambeeyena ay ishaareen lakiin saxaabo kala duwan oo dee rasuulka ilaahay dabadii ku camal oo si uguba camalfalay ayaa jirtay ficilkan dambena ogaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh sameeyey kala qaadkan iyo isugeyntan xadiidkii labada xadiid san la isuguma geeyaba oo tanna xaalo lagu xambaaro tanna xaalo lagu xambaarana kolley jamcin axaadiisii bal waxa weeyaan la jamciyo ayaaba imanayse bal waxaan leenahay un kolley imaka qowlkan ah in in xadiidkani aanusan dee kolley mansuk wixii ama naski keenaye dee umuurihii naski kolley ma wada cadda arrinkani ma wada cadda صaxaabo kala duwana kuba fatwoodo kuna camal fale bal markaa waxaan leenahy waaba xaalo jaa-is noqonaysa jaa-is noqonaysa walow dee istiklaafkaas iyo saa rasuulka ilaahay ba yeelay markaa kale shayga ay banaan tahay e jamaahiir اculamaana qowlkooda waa taasoo waxay u daliishadeenna arrintaa inoo dambayseen sheegayba oo ah rasuulka ilaahay markaa dambe abubakr isagoo dadkana maqashiinaya taagan dadkuna ay taagan yihiin inuu rasuulka ilaahay fadhi dadkii uu kuba tukiyey iyaguna ay taagnaayeen bab النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير ونحوه وغيره والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا عدنا ولا